bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى bab man yqul labyka cinda الjawaab halkaasaan joogna soo ma man yaquulu qofka dhahayo labayka ku ajiibay yacni cinda aljawaabi jawaabta agteeda qof baa u yeeray yaa fulaan ayaa la yidhi markaasuu yidhi labayka qaala xadahanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abu salamata tabudakiyu lminqariyu qaala xadahanaa hamaamu huwa bnu yaxya alcawdiy can qataadata bacdi nusakh qataada ma qoraayaan <coughs> laakiin qataada meesha waa ku jiraa can qataadata can anasi radia allahu canhu can mucaadin qaala ana radiifu nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam ayb ana anigu radiifu nabiyi ayaan ahaa yacni nebiga fangalkiisa midka fangashan yaan ahaa ayb usuusha kitaabkan makhduuطaadkiisa sidaasaa ku taallo ana saxiixu lbukhaari kitaabu libaas iyo kitaabu riqaaqna waxaa ku taallo baynamaa ana radiifu nabiy sal l slam ayb faqaala wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow qultu waxaan idhi labayka wasacdayka ku ajiibay oo ku ajiibay isla macno u weeyaan ayb labayka waa eray markaa yacnii idaafaysan idaafo laasimo haddana waa la tatniyeeyey tatniyadana nas ahaan looma muraadayo waa takraar iyo celcelin unbay keenaysaa labeyka ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay waay laba maran ku ajiibay ma aha ayib wasacdeykana waxay tahay khidmadaada iyo maqlidaadaan u taaganahay waay aniga ayb uma qaala milahu ayuu yidhi iyadoo kale halaaan saddex jeer wuxuu saddex jeer ugu celinayaa ahmiyada arrinkaanuu tusaya hal tadri ma garanaysaa maa xaqullaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada korkeeda korkooda ugu sugan an yacbuduuhu inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an cidna cibaadada ayna waxba ugu darin uma saara saacatan saacad ayuu socday faqaala wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadu qultu labayka wasacdayka qaala hal tadrii maa xaqu lcibaadi cala allahi caza wajalla addoommadu xaqay alla ku leeyihiin ma taqaanaa idaa facaluu dalika hadday sidaa sameeyaan oo ay ilaahay keligii caabudaan anlaa yucadibahum waa inuusan cadaabin taasoo alle ay ku leeyihiin marka ilaahay isagaa isa saaray ee cidna kuma aynan qasbin waajibna kuma yeelo karto cidna ilaahay korkiisa laakiin isaga ballanqaad iyo isa saarid oo isaga isa saaray waxaa laga qaadanayaa marka labeykadii mucaad uu yidhi qof hadduu marka qof u dhawaaqo uu ixtiraamaya labeyka inuu yidhaaho ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa xaqullah cibaadadu inay tahay xaqullaahi acala alcibaad xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay inay cibaadadu ay tahay ayb oo macnaheedu taa waxay tahay haddii aynan cibaadadii ka soo bixin oo ilaahay keliya aynan caabudin macnaheedu waxay tahay dadkaasi ilaahay xaqiisii waa dafireen ee xaqa ilaahay oo la dafiro ama wixii uu lahaayo meel kale la dhigana waa dulmi midka ugu weyn waay ina shirka la dulmun cadiim xaqan marka oo la gudo waayo cagsigiisa ah, waxaa yacni ka waxaa la yidhaahdaa waxay tahay waa al-ishraaku billaah baa imaanayso waxaa kaloo laga qaadanaya qofku hadduu muwaxid yahay ou towxiidka ku dhinto ilaahay inuusan cadaabaynin anlaa yucadibahu marka maxaa laga wadaa ibtidaa'an ugu horeynba ma cadaabayo haddii uu ka soo baxay oo uu dhammaystiray xuquuqdii laa ilaha illa allah wixii ay dalbanaysay waa diintii uu ku dhaqmo amase anlaa yucadibahum inuusan cadaab ku waarinin towxiid hadduu adduunyada uga baxay macaasina ou galay ile macaasidu tawxiidka ma dumise asaalatan ma duminayso laakiin de naqsi iyo waxbay u keeni kartaa ayib leanna xubuud lacmaal laba qaybo u qeybsamaa xubuud kulli iyo xubuud juz-i ayaa loo qeybiyaa acmaashu inay kulligeed wada baaba'do macal tawxiidkii baaba-o waxaa keeni kara shirki bis ee kabaa iyo wixii aan markaa shirki ahayn ee kabaa-irtana acmaashaadoo dhan ma baabi'inaysa laakiin qayb ayay ka baabi'i kartaa xubuud juz-i baa la yidhaha marka alimaam ibnu اlqayim asalaatu wa xukmu taarikihaa ayuu aada ugu faahfaahiyey nimanka marka iyagu eh, qabo eh, xubuud kulli ah in macaasidu ay samaynayso waa khawaarijta iyo waman naxwahum ayb waxayna iyagu deliishadaan inamaa yataqabalu اllahu min almuttaqiin qofkii marka laba waxba kama dhexeeya inuu mutaqi yahay iyo inuunan ahayn mutaqiyaa la yidhaahdaa ninkii dhammaystiray cibaadaadka iyo daacada rabbi kaasaa la yidhahdaa marka waxay dhaheen ilaahay camalkuba wuxuu ka aqbalaa nin taqi a ah baa la yidhi ee ninkaan taqi ahayn wax camaloo laga aqbalaayo malaa laga fahmaa bay dhaheen ahlu sunnahana marka jawaabkoodu muxuu noqday waxay yidhaahdeen inamaa yataqabal llah inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ay fii dalika alcamala laga wadaan ilaahay wuxuu ka aqbalaa camalka uu qofku samaynaayo kaas haddii uu ilaahay uga cabsaday camalkaas ilaahay waa ka aqbalaa hadduunan camalka alla uga cabsaninna kaas lagama aqbalaayo ee mid kale uu ilaahay uga soo cabsaday ma laga aqbalaayo meesha ma taallo ogowna waana masalo muhiima iyada lafteeda oo uu shaykhulislaam ibnu taymiya uga hadlo alimaanu alawsadka alimaan alawsadka ayuu uga hadlaa ayb masaa-ishan marka haddii dadku iskaga fakadaan ayagoo iska yar xamaasaysan waxaa ka imaada marka qalad iyo fadaaix waaweyn in layska yska jiro waay marka ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah baabun qiyaamu rajuli liakhiihi qofka istaagidda uu u istaagayo walaalkiis qofka inuu qof u istaago ayb masaladan asalkeedu culimmadu waa isku hayaan qaarna waa diidan yihiin maba la ogolay leeyihin in qof qof uu istaago qaarna waxay leeyihin maya ixtiraam iyo weyneyn iyo waa loo istaagi waa loogu istaagi karaa qofka lil ixtiraam oo diini ah weliba ixtiraam diini ah waa loogu istaagi karaa dadka marka sidaa oo tilmaamo waxaa ka mid ah alimaamu nawowi kitaabuuba ka qoray atarkiis la yidhaaha oo isagu wuxuu leeyahy waa in loo istaagaa dadka ahlucilmiga iyo ahlulfadligu waa banaan tahay nusuusii waxbuuna keenaya risaalowna ka qoray waxaa ka mid ah alkhatiibu albaqdaadi aljaamic liaadaabi araawi wasaamic baabow baabaystayba wuxuuna keenay xadiidka sacd bnu mucaad qumuu ilaa sayidikum ayuu keenay waxaa ka mid ah abu sacd asamcaani kitaabkiisa alimlaa adabu اlimlaa wاlistimlaa isaga laftiisa markaa aadaabta oo ardayga macallinkiisa uga wajahan wuxuu tilmaamay inuu u istaago xadiidkaasuuna keenay qumuu ilaa sayidikum waxaa dareemay marka culimada qumuu ilaa xadiidka aaday ugu daliishadaan masaladan ayb marka hadhow lisayidikum iyo ilaa sayidikum farqi baa u udhaxeeya farqigaas waa iska wax daahira culimada marka ma ka qarsoomi karo shay daahir iska ah waxaad moodaa marka in bukhaari laftiisana waa ku keenay baabka meeshaan halkan lafteeda xadiidkaas waa keenaan tarjamadan a'imada qaarkoodna ma ogola istaaggaas waxaa iyaga lafteeda wax ka baxiyey ibnulxaaj baxigiisana ibnu xajar kitaab ulisti'daan min saxiix albukhaari ayuu ku qoray wax badan nawowi iyo ibnulxaaj aduu doodahooda halkaas ku dhigay khulaasaduna waxay tahay ninka in loo istaaga jeclaado isaga kaas nahyi baa ku jira dabcan man axaba an yutamahala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar laakiin ninkii in loo istaaga aan rabin iska kahanayo laakiin dadku ixtiraam ahaan iyaga ay u istaagayaan kaas waaya kan marka culimadan ay ka hadlayaan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix wa huwa katibu leyf qala xadaثani اleyثu qala xadaثanii cuqaylu can ibni shihaabi qaala akhbaranii cabdالraxman bni cabdillahi bni kacb bni malik ana cabdاllahi bna kacbi wa kana qaa'ida kacbin ayuu ahaa min baniihi ilmihiisa ka mid ah xiina camiya markuu indhabeelay kacb qaala wuxuu yihi samictu kacba bna maliki ayaan maqlay radia allahu canhu yuxadiثu xadiiثahu isagoo ka sheekeynaya sheekadiisii xiina takhallafa can rasuuli illahi sal ll ly slam markuu nebiga ka haray can gaswati tabuuk ou kaga haray fataaba allahu calayhi ilaahay waa ka towbad aqbalay wa aadana rasuulu llahi sal ly slama nebiguna wuxuu dadka ogeysiiyey bitowbatihi towbadiisa allah alla bitowbatihi bitawbati illaahi calayna towbada alle uu naga towbad aqbalay calaynaa korkeenna nagaga towbad aqbalay ayuu nebigu dadka ogeysiiyey xiina sallaa salaata alfajri salaada subax markuu tukaday fatalaqaani dadkii baa ila kulmay fawjan fawjan koox koox iyagoo ah yuhannuunii iyagoo ii hambalyaynayo bitowbati towbo iyagoo iigu hambalyaynayo ayb iyagoo marka towbad igugu towbada igugu hambalyaynayaan yaquuluuna waxay dhahayaan litahnika tawbat ullaahi calayka ha ku bogaadiso ilaahay towbad aqbalkiisa ou korkaaga kugu soo laabtay oo kaa towbad aqbalay xataa dakaltu lmasjida ilaa aan masaajidka soo galay fa faidaa birasuuli illahi sal ll slam waaba nebiga xowlahu nnaas dhinacyadiisuna ay dadkii joogaan faqaama ilaya dalxatu bnu cubaydillaahi dalxa ii kacay yuharwilu isagoo ruclaynayo xataa saafaxanii wahanaanii ilaa uu gacanta geliyey iina hambaliyeeyey marka macalushaahidka waxay tahay nebigana waa fadhiyaa dalxana waa istaagay markuu kacab arkay buu uu istaagay waana ka hortegay ayib wallaahi buu yidhi maa qaama ilaya rajulun qof iima istaagin min almuha xaggayga uma soo istaagin min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mida gayruhu isaga aan ahayn laa ansaahaa maku ma u iloobayo arrintaa lidalxata dalxa dalxa arrintaa u iloobi maayo buu yidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa inuu istaagay nebigana uuna waxba dhihin ayb culimmadan kale iyaga waxay leeyihiin eh, qofku hadday nicma kusoo cusboonaatoo kale safar hadduu ka yimaado wiil iyo waalidkiis kuwaas nusuusta kusoo aroorta waa la ogol yahay laakiin wax kale oo laga caam yeelayo intaa ma jiraanay ayb qala xadaثna mxamed bnu carcarata qala xadaثna shucbaة عan sacd bn ibrahima عan abi umamata bni sahl bni xunayf عan abi saciidi اlkudriyi radيa اllahu عanhu ana naasa dad abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi radia allahu canhu ana naasan dad nazaluu calaa xukmi sacd bni mucaad waxay ku degeen xukunkii sacd radia allahu canhu fa ursila ilayhi waa loo cid diray fajaءa calaa ximaarin dameer ayuu ku yimid falamaa balaqa markuu soo gaaray qariiban min almasjidi meel masjidka u dhow qaala nabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi iituu khayrakum war u taga kii idinkuu khayrka badnaa u taga aw sayidakum ama sayidkiina u taga sayidkiina u taga ayb riwaayo kale waxay leedahay qumuu ilaa sayidikum sayidkiina u kaca bacdi riwaayaat marka duruqda qaar waxay leeyihin faanziluuhu u kaca oo soo dejiya markaana qoladan diidan istaaggu waxay leeyihiin ukaca wuxuu u yidhi kasoo dejiya u kaalmeeya waay maahane kicitaan oo hadda maahan yacnii ninkii odaygiinaa yimidi istaag ku dhufta maahan bay yidhaahdeen riwaayadaas fa anziluuhuna waa waa kaalmeyneysaa qoladaas ayb faqaala wuxuu yidhi yaa sacdu ina haa-ulaa'i kuwa nazaluu calaa xukmika xukunkaagay ku degeen qoladaasna waa reer bani qurayda faqaala sacdun axkumu fiihim waxaan ku xukumayaa iyaga shahnigooda an tuqtala muqaatilatuhum kuwooda dagaalamo in la dilo wuxuu dagaalami karo wa tusbaa duriyatuhum maxastoodana la addoomaysto laga dhigta la qafaasho ama an taqtula duriyatahum inaad dishid ama an taqtula muqaatilatahum kuwooda dagaalamaya inaad layso wa tasbiya duriyatahum naxastoodana inaad maxabiis ka dhigto faqaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yidhi xakamta bixukmi illaahi ilaahay xukunkiisii baad ku xukuntay yani xukunkii allaad waafaqday ow qaala ama wuxuu yidhi xakamta bixukmi lmeliki allah boqorka xukunkiisa ayaa dadkan ku xukuntay wahada manqabatun lisacd bni mucaad sacad fadiilay u tahay arrintan maadaama isaga xukunkiisii oo waafaqay xukunkii ilaahi subxaanahu watacaala ayb qala xadaanaa musa bnu ismaaciil qala xadaanaa xamaad bnu salamata can xumaydin can anas waa xumayd bn abi xumayd aطawiil qaala maa kaana shaksun qof ma jirin axaba ilayhim looga jacayl badan yahay agtooda ru'yatan xagga aragtida min annabiy sal ll slam nebiga xagga aragtida cid looga jacayl badnaa asxaabta nebiga ma jirin wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra-owhu hadday arkaan lam yaquumuu ilayhi ma u istaagi jirin ayagoo saa u jecel nebiga markay arkaan uma istaagi jirin limaa yaclamuuna maxay saa u yeelayeen limaa yaclamuuna waxa ay og yihiin oo min karaahiyatihi nicitaankiisa lidaalika arrinkaa uu nacayo darteed haddee nebiga inuu nacayo ayay ogaayeen ma u istaagi jirin marka maadaama nebigu dhibsanayo arrintaa iyagana de wax nebigu dhibsanayo inay ku weyneeyaan ma ma ma ma yeelayaan ayib waxaa laga qaadanaa marka nebiga tawaaduciisa isagoo rasuul ilaahay ah oo fadligaa ilaahay siiyey haddana in dadku u is istaagaan ma jecla dadka yacnii ahlu cilmiga ahlu fadligana meeshaas nebigay kaga daydaan salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi oo cabdullahi bnu lmubaarak waxaa la wariyey in uu e, isaga oo dad ay la socdaan baa meel ceel abuu ku leexday si uu biyo uga cabo ceelkii marka wadaan baa ku jirtay oo dadkii ninba dhinac buu ka shubanaya isagana lama aqoonin cabdullahi bnu lmubaarak inuu yahay dadkaa maysan aqoonin cabdullahi bn mubaarak aadaa looga haybaysan jiray ee markii ay arkeen waa ku ciriiriyeen oo marka ciriirigaasuu biyihii ku cabay waa iska tegay dadkii la socdaa marka la yaabay markaasuu wuxuu yidhi haakadaa faltakun ilxayaatu nolosha sidaan ha noqoto uu yidhi saanaa fiican yacnii qofka inuu dadka iskaga dhex jiro oo markii la rabana la heli karo waxba meel marka wax dadka ka soocan iyo uunan noqonin ayb dadka qaarkoodna marka haddaan loo istaagin ama aan gacanta laga dhunkanin in lagu edab daroodaybu u malaynayna kan noocaasoo kalea wuxuu soo gelaa man axaba an yatamathala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar leanna in loo istaaguuba rabaa kaas laakiin qofka waxaa laga rabaa inuu mutawaadic noqdo oo haddii loo qofkii markaa isagu in loo istaagi kara qabo hadduu u istaago baab kale waay laakiin isagu inuu tamaniye mar walba jeclaysto maya qaar kalena korkoodaa laga yaabaa in la taagan yahay iyaguna waa iska jiefaan ama waa iska fadhiyaan waxaa laga yaabaa gacanta unbuu saa u dhiibayaa bes kuwa waxay raalli ku yihiin weyse qaadkooda in la cabo iyo biyahay ku qubaystaan iyo waxaas haddaad u fiirsato dad maahan ahan dad tadayunkoodu fiican yahay uma badno haddaad u dhabogasho dad xataa salaadaha aan laasiminay u badan yihiin limaa yaclamuuna waxa ay ogyihiin darteed baynan ugu istaagi ka jirin min karaahiyatihi nicitaankiisa nebigu ou nacayo lidalika arrinkaa qala xadaثna mxamed bn اlxakm qala akhbarana الnadru qala xadaثna israa'iil qala akhbarana maysaraة bnu xabiib qala akhbarani lminhaalu bnu camrin qala xadaanii caaishatu xadaثatnii caaئishaة bintu طalxa can caaئishaةa أmi اlmuؤminiina radia allahu canha qaalat maa ra'aytu axada min annaasi ma arkin qof dadka ka mida kaana ashbaha binnabiy sal l slam nebiga kaga ekaansho badan kalaaman xagga hadalka walaa xadiidan xagga sheekada walaa jilsatan habfadhiga min faatimata radia allahu canha faatimo kaga ekaansho badan ma arkin yacnii qof nebiga ka shabaho hadalka sheekada fadhiga faatimo qof kaga shabahaad badan oo kaga ekaansheyo badan ma arkin bayt caaishaa dhahaysa qaalat waxay tidhi caaisha wa kaana nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa ra'aahaa haddii uu arko qad aqbalat inay soo jeesatay oo ay soo socoto hadduu arka raxaba bihaa waa soo dhoweynayay uma qaama ilayhaa waa u istaagayey faqabalahaa waa dhunkanayay uma akhada biyadihaa gacanteedu u qabanayay faja'a biha waa soo wadaayey xataa yujlisahaa fii makaanihi ilaa uu fariisiyo meesha uu joogo isaga guriga iyo markay ugu timaadeen tow ka hor tago oo dhunkado oo gacanta ka qabto ayuu dhinaciisa fariisinayay ayb meeshaa marka waxau ka uma qaama ileyhi haada waa u istaagayay nabiga sal ll slam wa kaanat idaa ataaha nabiyu sala allahu alayh wali wasalam iyaduna waxay ahayd haddii nebigu u yimaado raxabat bihi waa soo dhaweynaysay ayb uma qaamat ilayhi waa u kacaysay faqabalathu way dhunkanaysay wainahaa dakhalat cala nabiyi sal l slama nabigay usoo gashay fii maradihi aladii qubida fiihi jiradiisii lagu oofsaday faraxaba biha waa soo dhoweeyey waqabalahaa waa dhunkaday wa asara ilayha warna hoos buu ugu sheegay waa u siraystay fabakat way oysay uma asara ilayha haddana waa u siraystay fadaxikat waa qosashay faqultu linnisaa haweenkii baa waxaan ku yidhi in kun ayb in kuntu la araa waxaan arkayey oon u malaynayay ana lihaadihi lmar'ati haweenaydan fadlan cala annisaa'i haweenka kale inay wax dheer tahay oo ay fadli leedahay haweenka kale dheer tahay fa hiya min annisaa waaba haweenkii kale haweenkii bayba la mid tahay yani waxay la yaabtay ooyintan iyo qosolkan isku xigo waxaan islaha qof wax garanayso haweenka kale wax dheer waaye haweenkii kale unbay iila mid noqotay baynamaa hiya tabkii xilli iyadu ay oynaysay idaa hiya tadxaku waaba qosleysaa fasaltuhaa waan su-aalay marka maxaas maa qaala laki muxuu nebiga kugu yidhi qaalat waxay tidhi innii idan inii aniga idan idaa abartuki idaa abartukahaa idaa abar idaa abartu iyaaki yani haddaan adiga kuu sheego ayb macanaa saasay ujeedaan haddaan adiga kuu waramo oo arrintaas aan kuu sheego ayb labadiratun waxaan ahay mid sirfaafin badan labadiratun mid yacnii sirta faafiso ayaan ahaanayaa ayb idaa akhbartukahaa idantaa marka tanwiinta ku jirto idan waa tanwiinu ciwad waxayna bedel ka tahay marka jumlo dhan oo macnuhuna marka uu yahay idaa akhbartukahaa warkii haddaan kuu sheego haddaan adiga warkaa kuu sheego labadiratun ayaan ahay marka mid marka yacnii hadal tuurtuurid badan oo bimacnaa aan sir hayn karin falamaa qubida nabiyu sal ly slam nebigu markii la oofsaday faqaalat waxay tidhi asara ilaya markii nebigu dhintay bay ii sheegtay asara ilaya waa ii siraystay faqaala wuxuu yidhi inii mayitun anigu mid dhimanayaan ahay fabakaytu waan ooyey uma asara ilaya waa ii siraystay faqaala inaki adiga awalu ahlii awalu ahlii bi ehelkayga kan ugu horeeyaa tahay luxuuqan soo haleelidda oo isoo haleelayo adaa isoo haleelayo igu soo xigsanaya dhimashada xaggeeda ehelkayga adiga ayaa igugu soo dhow xagga soo haleelitaanka ayb fa surirtu bidalika arrintaa waa laygu farxad geliyey wa acjabanii waana icajab geliyey arrintaa waa jeclaystay yani ehelkaygii adaa igu soo horeynayo ii imaanayo waa ku farxay bay tiri marka qosalkana kaas weeyaan ooyintuna taasay maxalu shaahidka marka iyadana inay nebiga u istaagi jirtay nebiguna u istaagi jiray waxay tusaysaa marka istaagitaanku inuu bannaan yahay qiyaamka baabu qiyaami الrajuli lirajuli اlqaacidi qofka uu istaagidda uu u istaagayo lirajuli اlqaacidi nin fadhiyo nin fadhiyo qofku inuu u istaago isaga ayb qofkii ninkii waa fadhiyaa mid kalena marka waa taagan yahay qaala xadaثna cabdالlahi bnu صالح qala xadaثani الlayثu qala xadaثanii abu الزubayr wa huwa mحamed bnu msلm bni tdrus can jaabirin radia allahu canhu qaal ishtaka nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama nebiga ayaa sheegtay oo cawday fa sallaynaa oo waa xanuunsaday fasallaynaa waraa'ahu gadaashiisaan ku tukannay wahuwa qaacidun isagoo fadhiyo wa abuu bakrin radia allahu canhu abuu bakarna yusmicu nnaasa takbiirahu dadka uu maqashiinayo takbiirtiisa nebiga takbiirtiisa faltafata ilaya faltafata ilayna waa na soo milicsaday fara'aana qiyaaman wuxuu arka inagoo taagan marka iltifaatka kaasoo kale ay duruuf ama dan ay keenaysa wax dhiba inayna lahayn fara'aana qiyaaman anagoo taagan buuna arkay fa ashaara ilaynaa waa noo ishaaray saa buu yidhi marka faqa faqacadnaa waa fariisanay fasallaynaa bisalaatihi salaadiisaan ku tukannay oon ku xirannay qucuudan annagoo fafadhinno falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala wuxuu yidhi inkidtum waxaad ku dhowaateen la tafcaluuna ficla faris waaruum faris iyo ruum ficilkooda inaad samaysaan oo kale faris iyo ruum ficilkooda inaad yeeshaan ficla farisa waruum maxay sameeyaan yaquumuuna calaa muluukihim boqoradooday u istaagaan wahum boqorada oo qucuudun fadhiyo falaa tafcaluu sidaa yeelinina i'tamuu bia'imatikum a'imadiina ku dayda in sallaa qaa'iman fadhi istaag hadduu ku tukado fasalluu qiyaaman ku tukada wain sallaa qaacidan fadhi hadduu ku tukadana fasalluu qucuudan idinkuna fadhi ku dukada waxaa laga qaadanaa marka qofku hadduu fadhiyo qofkan inuunan qof iska taagan isaga korkiisa kii kalena la ixtiraamayeyna oo iska fadhiya maanta dhan kanna maanta dhan taagan yahay taas inaan la ogolaynuu nebiga sal ll ly slam uu reebay nooc takaburaa ku jira iyo tajabur waxaa kaloo laga qaadanayaa de dabcan hadduu khidmadiisa hadduu u taagan yahay dhib ma leh oo matalan ninkani waa jiran yahay ninkaanna waa waa taagan yahay shaqo u hayaa shaqadaasna marka dee istaagay keenaysaa taas maaha wax laga hadlayo ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan lagu dayanin ummadaha faris iyo ruum oo nebiga sal ll ly slam ficilkan waxaa sameeya yihi gaalada ha ku dayanina marka idinka waxaa laga qaadanayaa imaamka hadduu fadhi ku dukado maamuumiintu inay iyaguna fadhi ku dukadaan xataa hadday awoodaan iyaga sidaana waxaa ku tegay a'imada qaarkood bacda annabi sala allahu alayh waali wasalam nebigu markuu dhintay kadibna saxaabada qaaraa sameeyey arrintaas saxaabada qaaraa sidaa yeeleen taana waxay ku tusay in aynan saxaabada kulligood u arki jirin in la nasakhay shaafici iyo bukhaari iyo cabdullahi bnu zubayr alxumaydi iyona waxay leeyihiin waa mansuuq oo waxaa lagu nasakhay fii aakhiri xayaatihi nebiga fadhiguu ku dukaday dadkana waxay ku dukadeen istaag gadaashiisa mana ka celinin middaasaa dambaysay bay dhahayaan laakiin meeshaas ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa xadiidkan waxaa loo soo kaxeeyey fii haadihi almas'alati bicayniha ayaa loo soo kaxeeyey soo saas maaha xadiidkan hadda nebigu mas'alo kale uma keenin wuxuu u keenay mas'aladan lafteeda nin fadhiyo oo imaama ma'muumkuna taagan yahay ayaa dhacday markaasuu nebiga ka celiyey markaasuu yidhi fariista mas'alada lafteeda xadiidkan loo keenay soo maa mid kaas kale laakiin waa naasikh ay dhahayaan looma keenin mas'alada waa laga fahmay meeshaa marka wuxuu leeyahay ibnu rajab haddii marka laba xadiid iscaaridaan midna mas'alada bicayniha loosoo loogu soo kaxeeyey midna aan mas'alada bicaynihaa uunan ugu imaanin ee ma la dhahaayuu leeyahay kan inta laga taga kaas dartiis looga tegi maayo waana dalaalo qawi ahoo xoog badan haddaa si u feerisaayb aduu marka masaladaas laftiisana waa baxdinayaa dhowr saxaabina waa keenayaa oo bacda nebi sala allahu alayh waali wasalama in yani fariisteen iyaga iyagoo imaamka uu fadhi ku dukanayo ayb qaarna way jamciyaan aduu madaahib iska macruufa ku jirto baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa tahaa'aba haddii uu hamaansado falyadac yadahu calaa fiihi hadduu hamaansanayo ee gacantiisa ha dejiyo calaa fiihi afkiisa korkiisa qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa khaalidun can suhayli ayb meeshaas marka nusaqa qaar waxay leeyihiin xadahanaa suhayb can bni abi saciidin waa cabdiraxmaan bni abi saciid alkhudri abi saciid alkhudri wiilkiisa can abi saciidi radia allahu canhu can الnabiy sal ly slama qaala idaa tahaa'aba axadukum midkiin hadduu hamaansanayo falyadac yadahu gacantiisa ha saara bifiihi afkiisa faina shayaana yadkulu fiihi shaydaanku waa gelayaa qala xadaثna cثman huwa bnu abi shaybata qala xadaثna jariir huwa bnu cabdالxamiid can mansuuri huwa bnu اlmuctamir can hilaal bni yisaaf can caطاء can ibni cabaasi radia allahu canhu qaal ida tahaaba axadukum ida tahaa'aba midkiin hadduu halaaqoonayo falyadac yadahu calaa fiihi gacantiisa afka ha saaro fainamaa huwa min الshayطaan ayuu ka ahaaday tahaa'ubku qala xadaثna msdd qala xadaثna bshr bn الmfضل qala xadaثna shayl qaala samictu bnan ayaan maqlay labi saciidi الkudriy ayb meeshaa marka wuxuu geliyey yuxadiثu abi bacdi nusqna waxay leeyihiin ayb abida ma ku daraya samictu bnan liabi saciidin yuxadiu can abiihi ayay bacdi nusaq qorayaan qaarna waxay dhigayaan yuxadisu abi abiidaas waxaan filayaa inay tahay tarkiibku aad bay ciriiri u gelinaya abiidaas inaynan jirin ayaa muuqato samictu bnan liabi saciidin alkhudriyi yuxadiu can abiihi yuxadisu can abiihi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam ida tahaaba axadukum falyumsik calaa fiihi faina shayطaana yadkuluhu qala xadaثna khalid bnu mklad qala xadaثna sulaymaan qala xadaثanii suhaylu qala xadaثanii cabdالraxman bnu abi saciid waa magacaabay hadda awel ibnan liabi saciid buu dhahayay can abihi ana الnabiya sal ly slama qaala ida tahaaba axadukum falyumsik yada biyadihi calaa famihi afkiisa ha ku qabto faina shayطaana yadkuluhu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yaflii axadun ra'sa gayrihi qof ma baarbaari karaa qof madaxiis qof kale madaxiis qof ma baari karaa qof kale madaxiis yacnii si uu markaa ama u nadiifiyo ama injirta iyo oo kale u uga qabto sidaa ma yeeli karaa al yacnii falyi asalkiisu marka waxay tahay waa albaxu wataftiish taftiishun can shayin waa baarbaaritaan shay la baarbaarayo la fatashayo ayb ibnu xajar hudda saariga muqadamada fatxulbaariga fasal waxaa ku jiro ou leeyahay faslun fi اlgariibi aladi waqaca fi saxiix kelimaadka qariibka ee bukhaari ku dhacay ayuu ayuu kufasi ayuu ku fasiraa hamzadow ka bilaabaa ilaa ya-dou geynaa marka wixii qariiboo ku jiro ayuu meeshaa ku sheegaa fa'da baabkeeda markuu jooga falligan wuxuu tilmaamay ikhraaju lqamli min ara'si in jir in madaxa laga bixiyo ibnu xajar muqadamada saasuu ku yidhi allaamicu sabiixa barmaawi sharaxa bukhaariga ou sharxay allaamicu sabiix la yidhaahdana xadiid uu ka hadlaayey abuu muusa alashcari baa wuxuu yihi fakaanat imra'at mina taflii ra'sii haween dadkayga ka mida ayaa waxay ahayd buu yidhi kaanat taflii ra'sii markaasu wuxuu ku macneeyey uu yidhi faliga wuxuu ku macneeyey marka istikraaju اlqamli min ara'si san saas ayb faliga marka asalkiisu sidaas ayb taftiish ayaana waa waa baaritaan ama fatashaad madaxa wax laga baarbaarayo ayb qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf qala akhbarana malik can isxaaq bni abi طalxata anahu samica anahu samica anas bna maliki radia allahu canhu yaquul kana الnabiyu slى اllahu عalayh wali waslama yadkulu calaa umi xaraamin binti milxaan ayuu geli jiray fatudcimuhu waa quudinaysay wa kaanat taxta cubaadata bni saamit ayaa qabay marka faadcamathu way quudisay wajacalad waxay guda gashay taflii ra'sahu madaxiisa inay baarbaarayso ay wax ka fatashayso fa naama nebigu waa seexday uma istayqada yadxaku waa soo kacay dabadeed isaga oo qoslaayo ayb marka tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu daahir oo qofka qof kale madaxiisa inuu baarbaaro way bannaan tahay qala xadaثna cli bn cabdillaahi wahuwa almadiniyu qala xadaثna almugiiraة bnu salamata abu hishaam almaqzumiy wakana hiqat qala xadaثna الsacq bnu xasnin qala xadaثani اlqasim bnu muطayab ninkaa marka alqasim bnu muطayab fiihi liin dacfi baa ku jira can اlxasan can qays bni caasimin الsacdiy radia allahu canhu qaal ataytu rasuula اllahi sal ly slam nebigan u imid faqaala wuxuu yidhi hada sayidu ahli اlwabar ninkani waa dadka reer baadiyaha sayidkooda dadka waxay u kala qaybsamaan ahlu lwabar iyo ahlu madar ahlu wabar reer baadiyaha la yidhaahdaa dadka guryaha ka samaysto maqaarka xoolaha waaye guryaha maqaarka xoolaha laga samaystana baadiyay jiraan ahlu madar waa dadka dhoobada guryaha ka samaysto bulukeetiga ama dhoobada ama sidaas oo kale kuwaana reer magaalkaa laga wada ahlu wabar marka waa reer baadiyaha ahlu madarna waa reer magaalka ayib marka wuxuu yidhi haadaa sayidu ahli lwabar faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah mal maalu maalku muxuu yahay alladii laysa calaya maalka oo korkaygu uusan noqonaynin fiihi isaga sha'nigiisa ama dhexdiisa tabicatun wax raacasho ah min daalibin mid aniga iga doonayo walaa min dayfin ee marti midna maal aan aniga la iisoo raacanaynin oo qof iga dalbado iyo mid marti aba aanu iisoo raacanaynin oo aakhiro ama xuquuq laygu yeelanayo aanay jiraynin kee waayo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu yihi nicma almaalu maal ayaa nicmo lahaaday arbacuuna afartan markuu yihi ayb waalkahratu badid badiduna situuna lixdan waweynun liasxaabi iin boqolaalka kuwa u saaxiibkaana halaag baa usugnaaday dadka xoolaha badan sida badan waayo leanna xuquuqa ku laasimaysa ma gudanayaan waxaa laga yaabaa marka meeshaa inay wax ka soo raacaan asxaabilmi-iinna dadka xoolaha badanaa laga wadaa hadda boqol shilin iyo laga hadli maayo ya maxaa yeelay waqti walba un lacaguhu xaal un bay iska joogaan boqolaalka nebigu ka hadlaa ama waa danaaniir ama daraahim waayo danaaniirta daraahimtuna waa fida iyo dahab waa lacago badan adigu haddaad ku dabaqdo boqol dollar ama boqol shilin adii fahamkaaga leh ayb ilaa man acطa alkariimata halaag baa usugnaaday buu yidhi ilaa man qof maahane acdaa bixiyey alkariimata midda wanaag wanaagga badan neefka fiican ama yacni arbacuuna iyo situuna iyo mi-iin wuxuu ka hadlaya xoolo inay yihiinna waa waa u badan tahay ninkii afartan leh waa iska roon yahay konton nink eh, ninkii lixdan lehna wax badan uu haystaa boqolaal ninkii lehna waa kan uu leeyahay weyl baa usugnaaday ilaa man acda alkariimata kas wanaagsan qofkii bixiya maahani wa manaca maaliyo alghaziirata midda caanaha badanna qofaan waxba haysanin maaliyo wa naxara samiinata midda cayilanna gowraco oo martida u qalo oo dadka baahan iyo u qalo faakala isaga cuno wa acama quudiyo alqaanica midka aan waxba warsanaynin oo baahida qaba laakiin waalmuctara iyo midka dadka isusoo banbaxo iyo midka wax weydiisanayo dadka istustusayo war waxallaysiiyo dhahayo qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuul allow maa akramu maa akrama hadihi alaqlaaq alla wanaag badana akhlaaqdan maa akrama hadihi alakhlaaq akhlaaqdan aada sheegtay fiicnaan badana ayb muxuu idin dhigay kadib idinka muxuu kuu dhigay saas laa yuxallu biwaadin ana fiihi xalla yaxullu waaye waa mutacadi xalla yaxullu laa yuxallu laa yuxallu biwaadin waadi laguma furto ana fiihi aniga aan ku jiro waadi yacni dooxo aniga aan ku suganahay dad kuma furtaan wuxuuna ka wadaa xoolo badnaantiisa darteed dooxadaba xoolahaygaaba qarinayuu leeyahay nin kale boos iyo meel maba ka helaayo saasuu ka wadaa ayb min kahrati nacamii xoolahayga badnaanteeda darteed fa qaala wuxuu yidhi kayfa tasnacu bilcatiyati siismada see ku samaysaa qultu waxaan idhi ucdi lbakra qaalinta ayaan bixiyaa albakra yani waa qaalinta lo iyo kale ucdi lbakra qaalinta ayaan bixiyaa wa ucdi nnaaba midda miciyeysatayna waan bixiyaa oo oogaa da-da ah ta qaalinka qaalintana waa bixiyaa midda miciyeysato weynna waan dhiibaa qaala wuxuu yidhi kayfa tasnacu fi lmaniixati maalintana maalista maalista sideed ku samaysaa ayb qaala wuxuu yidhi inii la amnaxu nnaaqata anigu hasha ayaan maaliyaa dadka hal irmaan ayaan qof intaan siiyo ayaan maalinayaa <coughs> qaala kayfa tasnacu seed ku samaysaa fi aruuqati fi aruuqati midda yacnii awr mudatay midda yacnii awrku u abaahin karo oo da'daa gaartayna maxaad ku samaysaa qaala wuxuu yidhi yaqdu nnaasu bixibaalihim dadka waxay la soo kal lahaan xarigooda walaa yuusacu lahum lagamana celiyo rajulun nin laga lagama celiyo min jamalin rati yakhtatimuhu uu markaa yacnii eh, uu wato rati uu markaa yacnii kaxaysto faruurta ka xirto looma diido qofna yacnii ninkii aniga rati iga iiga baahdo ee markaa xariggiisa soo qaatee owrtayda mid ka mida ku xirto yacni sanka ka xirto ama faruurta ka xirtee ka haysto lagama celiyo ayuu leeyahay kama celiyo fa yumsiku waa haysanayaa maa badaa lahu intii u muuqata isaga xataa yakuuna huwa yarudduhu ilaa uu iska soo celiyo isaga ayib fa qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi famaa laka famaaluka axabu ilayka am maalu mawaaliika yaad jeceshahay buu yidhi maalkaaga iyo dadka qaraabadaada maalkooda kaad jeceshahay labadooda qaala wuxuu yidhi fain ayb qaala nebigu wuxuu yidhi fa fainamaa laka waxaad leedahay adiga min maalika maalkaaga ah ka leedahay maa akalta waxaad cuntay fa afnayta aa baabi'isay oo acdayta ama aad siisay fa amdayta aada tagsiisay oo tebisay wasaa'iruhu limawaalika inta kalena qaraabadaada iskale yacni maal waa kaad adiga cuntay iyo midka aada hormarsatood sadaqaysatay waxaan kale ee intaa ka soo harayna qaraabadaada iskale haddaad dhimato ayagaa qaadanaya faqultu waxaan idhi laa jarama waxaa dhab ah marka oo xaqiiq ah lain rajactu haddaan laabto la uqilanna cadadaha tiradeeda waa yaraynayo yihi xoolahan marka day sidaa tahay waxaaba dhaba markaan laabto inaan xoolahan tiradooda yareeyo oon wax badan sadaqaysto oo aan yareeyo falamaa xadarahu lmowtu markuu geeridii ay u timid qays bnu caasim jamaca baniihi wiilashiisa uru uu kulmiyey soddon wiil buu dhalay markaas xaakim ayaa mustadraga ku warinaya macrifatu saxaaba kitaabkaasuu ku wariyey ayb faqaala wuxuu ku yidhi yaa baniya wiilashaydow khuduu canii iga qaata warkayga dhegaysta fa inakum idinku lan ta'khuduu can axadin qof ka qaadan maysaan talo huwa isaguba ansaxu lakum idiin daacadnimo badan minii aniga iiga kiin daacadnimo badan wax ka qaadan maysaan qof aniga iiga kiin daacadnimo badan waxba kama qaadanaysaan yani dadka idinla taliya anaa idinkugu daacadnimo badan laa tanuuxuu calaya ha iisoo barooranina niyaaxada ha ii samaynina laa tanuuxuu calaya marka niyaaxadu hadda waa in loo meydka loo baroorto markaan dhinto yacni ha qaylinina ooyin sawd oo la socdo laa tanuuxuu calaya waxaa kaloo soo gelayso xoolaha ii gowracina markaan dhinto xoolahan layska gowracayo qofkaasaa dhintay tacsidiisii waaye la leeyahay niyaaxo sida jariir ibnu cabdillaahi albajeli saxaabigaas uu sheegay oo yidhi waxaan ku tiri jirnay dadka laga dhintay in loo soo ururo cuntana la sameeyo ama cunto la sameeyo waxaan ku tirin jirnay min anniyaaxati niyaaxadaan ku tiri jirnay saxaabada haddaan niyaaxaan ku tirin jirnay buu yidhi kutubaha fiqigana waxay leeyihiin waa bidca munkara muqnigu wuxuu leeyahay marka xoolahaas sidaas la yeelaayo ee markii meyd dhinta la qalaayo laysku ururayo ijtimaacaas waa bidca munkara ah waayuu leeyahay waa fiqiga axkaamta saasay dhaheen ayb marka dadka afka diinta ku hadli karo saxaabada wa iyo dadkii kale ka dhexle culummada ahaa iyagu waxaan sadaqo uma yaqaanaan annaga xaggee ka keennay marka ayb inaga maa iyaga diin ka badina marka saxaabigii wuxuu leeyay waa niyaaxa haddii wadaad soomaali maalan uu yidhaha maya niyaaxa maahan sadaqo waayo uu yidhaahdo ma la garansiina saxaabada iyo ma la garansiina wadaadkan soomaaliga maya abadan qof iimaan le ma garansiinayo saxaabadaa garle mar walba marka xaggee laga keenay sadaqo waayo sadaqo maaha marka saxaabiganna waa kan laa tanuuxu calay ayuu leeyahay niyaaxaduna taa inay ka mid tahay isagaa sheegay hadaad marka sadaqo la baxayso ugu yaraan midaan muran ku jirin la baxata waa tallaabada ugu yar haddaadan cilmi lahayn haddii ninna ku yidhi war waxaan maalka xoolahan aada gowracaysa waxba ku heli maysid waa ku dambaabi mid kalena uu leeyahay maya waxbaad ku helaysaa isla markaana aada heli kartid mid kale oo aan laysku khilaafsanaynna aad heli kartid ninka caaqilka muxuu samaynaa midda aan laysku khilaafsanayn oo aadan haddii kale adigu yani beryahan dambe xoogaa dadka soomaalida waxaa isaga badatay wax la yidhaha macangegnimo macangegnimada waxay tahay qofkaas un ka xanaaji oo dhib da markaas waxay gashay aakhirada in laysku dhiba xataa waxyaabihii aakhirada ah maxaa ka faa'iidaya ad adaad wadaad ka xanaajiso ama qof kale ka xanaajisid waxaagiina eber ay ku soo baxaan yaad wax u dhibta adaa wax isu dhibaya faina rasuula اllahi sal ly slam rasuulka lam yunax calayhi looma barooranin waqad samictu nabiya sal ly slam waxaan maqlay nebiga yanhaa can iniyaaxati niyaaxada isagoo reebayo wakafinuunii fii hiyaabii dharkayga igu kafaniya allatii kuntu usallii fiiha maryihii aan ku tukan jiroon ilaahay ku caabudi jiray karfan iiga dhiga meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa maryaha mara cusub un qasab maaha qofka maradiisii waa looga dhigi karaa karfan xataa wasawaduu akaabirakum wasawaduu waxaad sayid ka dhigataan ood hormarisaan akaabirakum dadkiina waaweyn idinka raggiina waaweyn oo weyn ka dhigta hormariyo sayidyaal ka dhigta iyaga fa inakum idinku idaa sawadtum akaabirakum dadkiina waaweyn haddaad sayidyaal ka dhigataan lam yazal liabiikum ka zuuli maayo liabiikum aabbihiin inay u sugnaanayso fiikum idinka dhexdiinna khaliifatun khaliifo inuu u sugnaanayo mid isaga bedelo yani haddii ninka idinkugu weyn aada ka tala qaadataan aabbihiin marka khaliif ayuu haysanayaa wax cid bedeshay oo booskiisii taagan ayuu helayaa aabbihiin haddaad laakiin isdhex orodaan aabbihiin wax idiin bedelaa ma la helaayo markaas ayb waidaa sawadtum asaakirakum kuwiina yareer haddaad madax ka dhi aad hore hor hore marisaanood sayidyaal ka dhigataan haana akaabirukum dadkiinii waaweynaa waa dulloobayaan cala way ku dulloobayaan calannaasi dadka korkooda ee waxaa la leeyahy ninkan weyn maxaa looga tegay waa eberkiisa laleeyahay walaalkii yaraayaa hadlaya isagiina waa joogaa warkan caqliya usa lahayn baa la leeyahay ninkii weynaa marka ceebaad usoo jiidaysaan ayb wazahiduu fiikum dadkii waa idin nacayaan marka qoom ninkoodii weynaaba saan yahay kuwaan yar yarkaa maxaa laga faa'iidayaa bay leeyihiin waa idin nacayaan waa idin quursanayaan wa aslixuu cayshakum noloshiina hagaajiya fa ina fiihi ginan can talabi annaas shaqaysta oo dad shaqaysto noqda oo noloshiina hagaajiya maxaa yeeley fa ina fiihi waxaa ku sugan arrinkaasi hinan deeqtoonaan can dalabi innaas dadka inaad waxwarsataan kaga deeqtoonaataan daad noloshiina wanaajisaan ood shaqaysataan dad ma baryaysaan markaas wa iyaakum walmas'alata waxaan idinkaga digayaa baryada fa innahaa aakhiru kasbi lmar-i qofka kasabkiisa ta ugu dambaysa waay yani waa markaad waxweyso un barye markaasay ku imaanaysaan iyadaa ugu dambaysa marka si wax lagu raadiyaa baryaa ugu dambayso waidaa dafantumuunii haddaad iduugtaan fasawuu calaya qabrii qabrigayga sima ayb fainahu kaana yakunu shayun baynii yani qabrigayga hagaajiyo oo sima fainahu kaana shaanigu wuxuu ahaa yakunu shayun un ayaa ahaan ayaa ahaanayay baynii aniga iyo wa bayna hada alxayi qoladan min bakri bni waa'il ayb humaa dagaallo dhaawacyo iyo dagaallo ayaa markaa annaga iyo qoladaana dhex ooli jiray jaahiliyadii ayb khumaashaatun yani jinaayaatun wa jaraaxaatun waa wixii aan marka dil gaarsiisnayna ka sokeeyo iyo diyo dil iyo diyo wixii ka sokeeyo dhaawacyo waa khumaashaatun dhaawacyaana dhex yaalay falaa aamanuu kama aamin ahi safiihan mid doqon ah oo iyaga ka mid a ah, an ya'tiya inuu yimaado uu la yimaado amran ay biamrin arin yadkhulu calaykum idinka korkiina gelinayo cayban ceeb fii diinikum diinkiina dhexdiisa yacnii waxaa laga yaabaa inuu intuu qabrigii igala baxo ee markaa uu wax igu sameeyo oo idinkuna markaasi dhibaato idinkala raacdo ayb markaa qabrigayga aada ugu dadaala oo markaa yacni adkeeya oo si fiican u sameeya ayb falaa aamanuu safiihan an yaأtiya amran inuu la yimaado yudkilu calaykum cayban ceeb uu korkiina ku gelinayo fii diinikum diinkiina oo markaa dee dabcan marka inaad inta dagaalantaan sidaas marka ay xaalku uu noqdo qaala caliyun marka xaakim wuxuu ku daray wuxuu yidhi waxaad soo qabataan buu yidhi kinaanadayda kinaanada waa weelka lagu shubto fallaaraha ama leebabka qunuxa soo qabtuu yidhi marka kinaanadii waa keeneen ka soo bixi buu yidhi hal xabo hal sahmi ka soo bixi hal leeb waa soo bixiyey kii ugu weynaa buu yidhi jebi waa jebiyey mid labaad soo bixi yacni wuxuu yidhi laba xaba soo bixi jebi waa jebiyey saddex soo bixi jebi waa jebiyey marba markii la siyaadiyeba xoogaa jebintu waa dhib badnaanaysa markii dambe wax badan soo bixiyey jebi buu yidhi intaan waa jebin waayey markaasuu wuxuu yidhi haddaad iskhilaaftaanna idinka waxaad tihiin halka xabo haddaad iswaafaqdaan oo isla socotaan oo isla jirtaanna laydinma jebin karo sidaasuu kula dardaarmay marka qaala caliyun fadakartu aba nucmaan ayaan la mudaakareeyey abu nucmaan moxamed bn alfadl faqaala wuxuu yidhi ataytu ataytu sacqa bna xasnin ayaan ula imid fii hada alxadiidi xadiidkan faxadaanaa can ilxasan faqiila lahu waxaa lagu yidhi can ilxasan qaala laa maya yunus bnu cubayd can ilxasan qiila lahu samictahu min yunus qaala laa xadaanii alqaasim bnu muayab saasuu ku yimid marka qaasim can yunus bni cubayd can اlxasan naga hadda qaasim can اlxasan yunusaa ku jira bacdi طrq can qaysin faqultu liabi nucmaan baan waxaan ku idhi falima taxmiluhu maxaa u xambaaraysaa marka qaala abufaqultu liabi nucmaan waxaa dhahayo cali bn lmadini abu nucmaan baa waxaan ku yidhi falam taxmilhu ma qaadin miya xadiidka ma soo xambaarin miyaa qaala laa maya dayacnaahu waa iska dayacnay waa ka tagnay ayb marka cali isagaa warinaya xadiidku soo hadda cali bn cabdillaahi buu ku yimid abu nucmaan marka isaga waa iskaga tegay xaakim fi lmustadrag ma xukumin xadiidkan waa ka aamusay alimaamu dahabina ma xukuminoo waa ka aamusay sakata calayhi waxaa dhici karta marka eh, inuu xasan iska noqdo ayb xasanu ligayrihi inuu iska noqdo ayb wasiyada inta dambe imaam axmedna wuxuu ku wariyey musnadka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed